بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد cashirkeennu wuxuu noqonayaa cashirka alxaqiiqatu walmajaas alxaqiiqatu walmajaas cashirka ah ayuu cashirkeennu noqonayaa alxaqiiqatu walmajaas alxaqiiqatu walmajaas marka aynu eegayno culimo xaqiiqada iyo majaaska maalintii dhaweyd tusaalayaal waynu ku soo qaadannay waanan soo tilmaannay xaqiiqada iyo majaasku haddaba khulaasada alxaqiiqatu walmajaas ayaynu qaadan lahayn waxoogaa yar baxigaa ka horeeya ayuu iminka caamirii sheegayay inaan maalintii dhaweydayna aan akhriyin baxiga yare xaqiiqatu walmajaas kolkaa baxigaa yar baynu dib ugu laabanaynaa intaa yare baxiga ah kadibna layliskeennii aynu ka qaadaynay ayaynu ka qaadi doonaa undur waxaad eegtaa ila shadri alakhiir beydka dambe eeg ama beydka shadrigiisa dambe eeg fi lbeytayn alwalayn labada baydaynu soo dhaafnay shadrigooga dambe bal eeg tajid waxaad arkaysaa ana kelimata shamsi istucmirad in loo isticmaalay fii macnayeyni laba macno axaduhumaa midkood almacna alxaqiiqi lishamsi waa macnaha dhabtay cadeedu lahayd allatii taasoo tacrifuhaa adigu aad garanaysid wahyalatiita weeyaan tadharu ka soo baxda filmashriqi bari ka soo baxda subxan subaxdii wa takhtafi ka dhacda cinda alghuruubi gelinka dambana ah, cinda alguruubi ka dhacda halka cadaadu ka dhacdo masaa'an galabtiina wathaani ka labaadna insaanun waa insaan wadaa'u lwejhi wejigiisu uu dhalaalayo yushbihu una eg ashamsa cadaada afita la'lu'i xagga iftiinka wa haada almacnaa macnahanina hayru xaqiiqiyin mid xaqiiqa ka waidaa ta'ammalta markaad ka fikirto ardayow ra'ayta waxaad arkaysaa anna hunaaka halkaa inay jiraan silatan xidhiidh iyo wa calaaqatan bayna almacna alasli macnaha asalkaa ee lishamsi cadaadu ay leedahay iyo walmacna alcaarib macnahan soo dariyey alladii istucmilat fiihi ee hadda loo isticmaalayo wa haadihi alcalaaqatu calaaqadaana hiya almushaabaha baa la yidhaha isshabihid baa la yidhaah lianna yushbihu wuxuu u egyahay ashamsa cadeedda ayuu u egyahay fi lishraaqi xagga iftiinka walaa yumkinu suurtagal ma aha an yaltabisa calayka alamru amarku inuu iskaga kaa darmado oo fatafham waad fahmaysaa min shamsin tudallilunii cadceed ii hadhaynaysa marka lagu yidhaa almacna alxaqiiqi macnaha xaqiiqiga ee lishamsi u sugan lianna shamsa alxaqiiqata shamsada xaqiiqiyadii ihi laa tudallilu fakalimatu tudallilunii idan tamnac waxay diidaysaa min iraadat almacna alxaqiiqi in cadceeddii rasmiga ahayd lagu macneeyo ayay diidaysaa markaa walihaadaa yusamaa qariinatan baa la yidhaha qariina loo yaqaanaa markaasoo kale daalla waxay kutusaysaa calaa ana almacna almaqsuud macnaha maqsuudka ee loo jeedaa huwa almacna aljadiid alcaarid macnaha cusub ee iminka inagu soo kordhay inuu yahay waidaa taamalta ardayo markaad ka fikirto albeyt athani beytka labaadoo ra'ayta waxaad arkaysa ana kalimatahi zabrun ahaaniya yuraadu biha alasad alxaqiiqi in libaaxii dhabta ahaa looga jeedo wa ana kalimatahi zabrun aluulana yuraadu biha waxaa looga jeedaa almamduux ashujaac la ammaanaha geesiga ah ayaa looga jeedaa wa haadaa macnan hayru xaqiiqiyin waana macno aan xaqiiqo iyo dhab ahayn ayuu kani noqonayaa wara'ayta waxaad arkaysaa ana alcalaaqata bayna almacna alxaqiiqi lilsad iyo walmacna alcaarid hiyo almushaabaha inay tahay fi shajaaca isku ekaanshaha ay geesinimada iskaga egyihiin weeyi taasina wa ana alqariinata almaanicata min iraadat almacna alxaqiiqi lilsad hiya ana alxaal almafhuuma xaalka laga fahmayo min siyaaqi alkalaam tadullu waxay kutusaysaa calaa ana almaqsuud almacna alcaarid inuu yahay wamilu dalika sidaasoo kaluunbaa yuqaalu la odhanayaa fii aklab oo min alqowm wa basil ilwajhi aklaba faina aaniyata labaa tadullu waxay kutusi cala almacna alsli lilsad wluulana tadulu waxay kutusi cala almacna alcaarid macno soo kordhay wa huwa rajul shujaac waana nin geesiya wlcalaaqaة اlmushaabaha calaaqadu waa isku ekaanshaha ama isshabihidda weeyi wlqariinaة اlmaanica qariinada maanicada min iraadat almacna اlasli macnihii dhabta ahaa in loo jeedi karo huna halkeenan lafdiya waa lafdi wahya min alqowm tastaiicniyo waxaad awoodaysaa bacda hada albayaan caddayntaa kadib an tudrika inaad garato fi lbeyti thaani beytka labaad oo lilmutanabi mutanabi'u lahaa ana kelimata xusaam athaaniya istucmilad in loo isticmaalay fii gayri macnaha alxaqiiqi macnaheedii dhabta ahaa waxaan ahayn licalaaqati lmushaabaha baana loogu isticmaalay fii taxamuli lakhtaar xagga khatarta la xambaarayo ama loo adkaysanayo wlqariinatuna tufham waxaa laga fahmayaa min almaqaam baa laga fahmayaa maqaamka fahiya xaaliyatun waa xaaliyo wamilu ذلك kaasoo kalun weeyaan kelimatu saxaaba alakhiira fa inahaa istucmilad waa la isticmaalay litadulla si ay kuu tusto calaa sayfi dowla licalaaqati lmushaabaha calaaqaduna waa mushaabahada iyo isku ekaanshaha weeyaan baynahu wa bayna saxaab isaga iyo daruurta ka dhaxaysa fi lkarami xagga deeqsinimada wlqariinatu xaaliyatun aydan amaa bayt lbuxturi ninka buxturi la yidhaha ana cayna alinsaani insaanka ishiisu idaa asbaxad markay noqoto bisababi bukaa'iha oohinta darteed jaasuusan basaas calaa maa kii basaasay safi nafsi nafta ku jirtay oo min wejdin warwar iyo wa xusnin muruga ah fa inamaa tandawi waxay ku duuban tahay calayhi nafsu minhumaa xaggooga laa yakuunu siran wax qarsoon maaha waxa naftaada ku jira maktuuman oo la qarinayo fa anta taraa waad arkaysa ana kalimata alcayn aluulaa kelmadda cayn ah ee hore istucmirad in loo isticmaalay fii macnaahu manihiisfii macnaaha alxaqiiqi macnihaygii dhabta ahaa wa ana kelimata cayn aaniyana istucmirat fi ljaasuus jaasuuska ayaa loo isticmaalay wa huwa hayru macnaaha alasli waa macnihayga asalka ah waxaan ahayn walaakin liana alcayna cayntu juzun min aljaasuus waa qayb basaaska ka tirsan wa bihaa bisababihaa ayuu yacmalu ku shaqeeyaa basaasku alaqahaa kolkaa wuu ilaaqay oo wa araada alkulla wuxuu uga jeedaa kulligii sha'na alcarabi carabi siday ka yeeli jirtay fii ilaaqi iljuzi inay juska ku magacowday ku ilaaqdo wa iraadati lkullina ay u jeedo kulli iyo gebi ahaan wa anta tara waad aragtaa ana alcalaaqata xidhiidhka bayna alcayni waaljaasus ishiya basaaska ka dhexeeya laysad inayna ahayn almushaabaha isku ekaansha maaha oo ishii quuxa dee basaasku way isku egyihiin ma odhanaysid wainamaa hiya juziya waa juziyo adigu haddaad doonayso inaad wax dhegaysato ama aad wax ogaato xubinkaad adeegsanaysaa ishaca waa jus markaa adigii kaa tirsan wlqariinatu qariinaduna cala aljawa werwarka weeyaan kelmadda cala aljawaa oo fahya lafdiya wayatadix waxa ka caddaaday min kulli maa dakarnaa wax kastoon soo xusnay ana alkelimaat kelmadaha shamsun iyo hizabrun iyo aqlab iyo xusaam iyo saxaab iyo cayn istucmilat in loo isticmaalay intaba fii ayri macnaha alxaqiiqi macnihii dhabta ahaa waxaan ahayn licalaaqatin calaaqa aawadeed iyo wartibaatin xujeed bayna almacna alxaqiiqi macnaha xaqiiqada ah iyo walmacna alcaarid udhaxeeya wa tusamaa kullu kelimatin min haadi kelmad kasta oo kuwan ka tirsan waxaa lagu magacaabaa majaazan luqawiyan ardayo intaasi cashirkeennii horay ahayd kolkaa ardaygii cashirkii hore la socday ayaa fahmaya waxaynu ugu talagalnay ardaygu ereyada iyo qaabka wax layskugu shabahayo inuu kala soo dhex baxo cashir ma aha aynu imika dhigayno ama lagu odhanayo inaad fahanta ayaa daruuri ku ah layliskeenii ayaynu bilaabaynaa maanta namuudajka ayaan bilaabaynaa waxaan dareensanahay ama aan xasuusanahay in badan ardayda in majaaska uu ka qaldan yahay ama majaaska waxyaabo badan oo kamidihi ay iskaga jiraan baan dareensanahay kolkaa majaaska kolley inaad xoogga yaro saartiin waxoogaa oo majaaska aad carabka ku adkaysiin ood majaaska kutub kala duduwan ka aragtiin aad iyo aad bay horta runtii daruuri u tahay majaaska sidaan idiin tilmaamay waxa weeyaan kelmad macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn uun adu isticmaashiin majaasku waa sidaad arkaysiin kelmad macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn aynu u isticmaalayno alla qur-aanka ku badanaa markaa qur-aanka ku badanaa kolkaa amaa jus ha ahaato amaa mushaabaha ha ahaato ama sababiye ha ahaato wax alle waxay dooni ha noqoto waa macnihii loo yaqaanay ereygan macno aan ahaynuun inaad kelmadda uga jeedid ama aad u isticmaalaysa tusaalaan ku siinayaa soomaaligiya si waxaan doonayaa naftaada wax badan aad uga hesho ama uu ugu sugnaan karo hudheel baad soo gasho waxoogaa laxooxaad ka cuntay markaasaa lagu ar maxaad cuntay daqiiq baan cunay baad tidhi ar maxaad u malaynaysaa daqiiq baan cunay ma daqiiq caadiyaad cuntay oo lagu siiyaad u malayn horta maxay kula tahay daqiiq baan cunay markuu qofku leeyahay ma daqiiq caadiyo cunay daqiiq caadiya ma cunina laxoox buu cunay laakiin laxooxdii buu daqiiq ku magacaabay laxooxdiiyo daqiiqdu isma shabahaane asal bay isku yihiin kolkaa waxay ka dhigan tahay bictibaari maa kaana ar maxay ka dhigan tahay bictibaari maa kaana wax markiisii hore daqiiq oo iminka laakiin laxoox noqday baan cunay sababtaad haddaba bictibaari maa kaana ugu bixisay waa maxay waad dhaliilaysaa su'aal kale maad aragteen oday daa ah oo bidaar iyo ciraba leh oo laleeyahay cabdiyare soomaaliga isagu maynaan arag aniga maxaa la yidhaha la yidhahdaa oo talow bidaar iyo ciraba wuu leeyahe yaridu xaggay u soo martay miyuu yar horta miyuu yar laakiin la soco waa bictibaari maa kaane beri buu xaafad ugu yaraan jiray beri ayuu xaafad ugu yaraan jiray weli maxaa la socda markaa magacuuna imika sidanin ayaa imika loogu yeedhayaayoo cabdiyara la odhanaya ma kula tahay majaas inuu yahay markaa ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran ilaahu gaalada mid ha ka sii dayni waa nebi nuux ducadiisii inaka intadarhum ilaahu haddaad kaga tagto yudilu cibaadak addoommadaada basaxdaa ah ayay lumin doonaan walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran dembiile welibana gaalnimo badan mooye ilmo kalena dhali maayaan walaa yeliduu dhali maayaan he maxay aayaddaas walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran ilmahay dhalaan waa faajir dembiileah oo gaalnimo badan sowkii nebi maxamed xadiis inagu yidhi saxiix ah maa min mawluudin ilaa yuladu cala alfira ilmaha dhashaa muxuu ku ma isagoo gaaloo dembi badan buu dhashaa mise isagoo fidradiisii tuu dhashaa ilmuhu muxuu horta kusoo dhashaa haddaba qoladaasi maxaynu nidhahnaa iyaga carruurtoodii maxay ahaayeen walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran iyaga caruurtoodu waa wada faajiriin kaafiriina caruurta maaha waxa faajirka kafaarkiihi waa ictibaaru maa kaan waa cabdiyarihii oo kale weeyaan cafin waa ictibaaru maa sayaulu weye ictibaaru maa sayaulu waxa weeye caruurtay dhalaan marka la qiimeeyo waxay ku dambayn doonaan faajir kafaara biictibaari maa sayaulu faajirka imika ma aha markay saa u dhashaan ma aha waa bictibaari maa sayaulu weeyaan kolkaa bictibaari maa sayaulu baa lagugu magacaabay faajirka faar ah in badan baynu naqaanaa nin geeljira aad u tagto waxaad tidhi arxaaji horta xalay waatii hashaadii foolanaysay maxay dhashay hal bay dhashay buu ku yidhi hal muxuu ku yidhi ad xalay foolanaysay maxay dhashay baad ku tidhi maxay dhashay buu ku yidhi halbay dhashay buu ku yidhi hal alay hashii halbay i dhashay buu ku yidhi ar maxaad ka fahantay nirig bay dhashay sow maaha dee nirigtii goormay hal noqota ilan hash waa marka waa markay nirigtu weynaatee muctalow nirigtii hal ugu bixiyey halbay dhashay buu yidhi ma halbaa mise waa nirig war waa nirig weeyaan waxay dhashay laakiin haddana halbuu ku magacaabay waa majaas ujeeddaduna waa bictibaari maa sayauul waxay ku dambayn doontaa ilaahay hadduu nirigtan daayo maxay halbay ku dambayn doontaa waa walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran kolkaa ilmahan yar ee gaalku uu dhalay haddii uu sii koro faajir kafaarun baisna ku dambayn doonaa weeyaan haddaba culimo balaaqada ama majaaska waxaan u malaynayaa inaad dhadhansan karaysid oo siyaabaha loo isticmaalayo iyo meelaha laga helayaba aad fahmi karaysid bal haddaba waxaad ila yaro eegtaa gabayadaa gabaygaa abudayib ila eeg qaala abu ayib ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi xiina marida bilxuma markii qandhadu ay qabatay bimasr isagoo masar jooga waa markii uu sayfudawliya shaam ka cararay ee kaafurulikhshiidigii masar uu usii baxsanayey masar markuu tegey ayuu masar ku xanuunsaday xumad baa qabatay kolkaa gabay waxa uu halkaa ka tiriyey la yidhaha abinta dahri cindi kullu bintin gabaygani kaasuu ka mid ahaa waxaa gabaygiisa فإن أمراض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حمى اعتزامي فإن أمراض هدي أن بكوضي بولا فإن أمراض هدي أن بكوضو فما مرض اصطباري صبر كيغي ما بكون وإن أحمم هدي أن قندضينا أما أن قندضنا فما حمى اعتزامي قوان كيغي ما قندن وفير سهدا معي كلية مركز سيف الدولة laba erey laba majaas baa ku jira beydkaa kolkaa kelimad qura ayuu marna xaqiiqo kaaga dhigaya marna majaas kaaga dhigaya fa in amrad haddaan anigu bukoodo famaa marida ma bukoonin istibaari aniga sabirkaygii haddaba fa in amradda hore ma xaqiiqa mise waa majaas haddaan bukooduu yidhi isagu ma bukoon karaa ma xaqiiqa mise waa majaas fa in amradtu waa xaqiiqa waa hadal macnihiisii saxdahaa loo isticmaalay fa in amrad waa xaqiiqa markaa wuxuu yidhi famaa marida aniga sabirkaygii muuna bukoonin ayuu yidhi markaa famaa marida aniga sabirkaygii ma bukoonin ayuu yidhi sabirkaygii ma bukoon horata sabirkumuu bukoon jire sabirka ka warran adkaysugumuu bukoon jire mayma bukoon jirin kolkaa talow mayna majaas ahayn famaa marida sabirkaygii ma bukoontaa waa majaas weeyaan waayo qofka buka lawaasimtiisa waxa ka mida wuu daciifaa qofka buka maxaa maxaa lawaasimtiisa kamida inuu daciifo ayaa lawaasimtiisa kamida kolkaas sabirkaygii ma bukoon halkuu kaa leeyahay waa halkuu ka odhan lahaa haddaan bukooday sabirkaygii ma daciifin ilan sabirku u daciifaaye laakiin sabirku ma bukoode u daciifa ducfigiibuu kolkaa bukoon ayuu kuugu tilmaamay ama uu kuugu sifaynaya fain amrad haddii aan bukoodo famaa marida ma bukoonin isdibaa'i aniga sabirkaygu ma bukoonin wain uxmam haddii aan qandhadana famaa xumma ma qandhanin ictizaami go'aankaygii haddaba fain uxmam majhuul bay ahayd haddana musamankuugu macnaynayaa hamoodinkama inay iga tahay wain uxmam haddii aan qandhado famaa xumma ma qandhanin ictizaami aniga go'aankaygii fain uxmam haddaan qandhado buu ku yidhi waar qandhadaasi ma xaqiiqa mise waa majaas maxay kula tahay fain uxmam waa xaqiiqa ilan qofku u qandhadaaye famaa xuma ictizaami go-aankaygii ma qandhan buu ku yidhi go-aankaa qandhanayaana waa maxay ma majaaz ba xaqiiqa waa majaaz ilan go-aanku ma qandhadee waad haysaa haddaba xaaji beydkaa laba majaaz iyo laba xaqiiqa oo ku jira ayaad ka haysaa wa qaala wuxuu yidhi waa isla isagii abu ayibe xiinamaa andara saxaabu daruurtu markii ay ka digtay bilmadari roob wa kaana maa mamduuxihi kuu ammaanayay isagoo la jooga ayuu gabaygan tiriyey muxuu yidhi markaa tacarada lii saxaabu waqad qafalnaa faqultu ilayka ina macii saxaab tacarada lii waxa ii soo banbaxay asaxaabu daruur baa ii soo banbaxday oo ii timid waqad qafalnaa annagoo soo noqonayna ayay daruur yari ii timid faqultu waxaan ku idhi ilayka iga baydh baan ku idhi ina macii saxaaba daruur baa ila socotee daruura iga baydh daruur baa ila socotay baan ku yidhi buu kelimatu qafala waa arrujuuc weeyaan arrujuuc waqad qafalnaa ay rajacna annagoo soo noqonaynaa laakiin waxaa jira mashkiladda jirta waxaa weeye iminka dadkeennii qaafila qofkaadii macnaa tidhaahdaana safar buu ku odhanayaa waa khata weeyaan waa meelaha luqadda looga digo ardayga ama culimmada xataa dhexdoodu ay iskaga digaan bay ka jirtaa inaad qaafilada safar ku macnayso kaafila safaroo dhan maahae waa safarku markuu rujuuca ku sifaysan yahay oo nimankii carbeed ilaahay afka uu u dhiibeybaa ayaa suurtagal uga dhigay inay safarka sii socdana magaca u bixiyaan safarka soo socdana magaca u bixiyaan kolkaa kaafila waa safar soo socdaoo magaaladiisii ku soo socda laakiin safar ka sii socda ma aha safaroo dhanna ma aha waa keliya safar raajica ayaa la yidhahdaa kaafila rag baa kitaab ka qoray akhdaada culimmada ama dadka carabiga ay ka galaan iyagoo tilmaamaya way ku soo dareen kolkaa kelimatulqaafila inay ku jiraan meelaha akhdaada laga galo tacarada lii waxaa ii soo banbaxay asaxaabu daruur ayaa ii soo banbaxday waqad qafalnaa annagoo soo noqonayna ayay daruuri ii soo banbaxday daruur baa soo onkoday soona hillaacday markaasuu ninkani is yidhi la hadal oo ma maqlayse talo muxuu kala hadlayaa suugayaanka caadadoodu waxa weeye inay iskala sheekaystaan dhulka iyo dhirta iyo daruuraha iyo wax kasta oo iskala sheekaystaan qofku markuu suugaanyahan yahay khayaalkiisa ayaa barwaaqo ah khayaalkiisaa u saamaxaya waxyaabo badan inuu la hadli karo ama uu la hadlo tacarada lii waxa ii soo banbaxay asaxaabu daruur ayaa ii soo banbaxday waqad qafalna annagoo soo noqonayna fa qultu waxaan idhi ilayka dhinaca iga mar kelimatu ilayka jaar iyo majruur baan af carabiga u naqaanay saw maaha ilayka maaha jaar iyo majruur oo ilaadii xagga la tegaya ahayd ma aha waxa weeye ilaa ilaykadani ismu ficil amaro waa qof la amrayo oo la leeyahay war aggaa waa dhinacaa iga baydhoo kale ilayka waa xaggaa iga mar xadiidkii ma garanaysaa nebigu islaanta ooyeysa uu ku soo baxay maxay ku tidhi ilayka cani iga baydh bay ku tidhi markuu rasuulku miyna garanaynin markii dambe loo sheegayba iyada ooyeysa rasuulka u timid oo ilaahay rasuulkiisii kuma garanaynin bay ku tidhi markaasuu nebigu ku yidhi asabru cinda sadmati luula kolkaa ilaykadu maaha jaar iyo majruure waxa weeye maxay waa ismu ficil amar ilayka iga baydh weeyaan markaa ilayka iga baydh waa ismu ficilka nooca manquulka loo yaqaan faqultu waxaan daruurtii ku idhi ilayka iga baydh daruureey inna macii waxa macayga ah asaxaaba daruur kala ila socotee haddaba ninkani waxaa la socday sayfudawlo xagga deeqsinimada ayuu daruur ku shabahay markaasuu magicii daruureedba siiyey markaasuu odhanayaa iga baydh anigu daruuray daruuruma baahniya daruur caadiyabay ah la socoteen oo deeqsinimada nin daruurah ayaa ila socda waa sayfudawle markaa beydkaa laba saxaabbaa ku jira ardayow laba saxaab ayaa beydkaa ku jira labada saxaab ee ku jira midi waa xaqiiqo oo waa daruurtii cirka ku taalay midna waa majaas oo waa daruurtii cirka maahee qof deeqsiya oo daruurta shabahay xagga waxbixinta ayaa lagu magacaabaya yaa ii kala garanaya labada saxaab oo i odhanaya kaasina waa xaqiiqo kaasina waa majaas haye ta hore waa maxay xaqiiqa ta dambena waa maxay waa majaas waad saxan tahay laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu ogaano baabka majaaska shan rukni inay daruuri u yihiin inuu ardaygu fahmo gaar ahaan isticaarada marka la joogo shan qodob inaad fahanto ayaa daruuri kuu ah almustacaar baa la ka koobaad waa ka ergisto mustacaar waa ka koobaad labaadkana waxaa la yidhaha mustacaaru minhu waa kii laga soo ergistay magacan iska lahaan jiray saddexaadkana waxaa la yidhahdaa mustacaaru lahu waa ka loo ergistay hadda lagu macnaynaye looga jeedo afraadkana waxaa la yidhaahdaa alcalaaqa xidhiidhka ka dhaxeeya calaaqada maalintii horean soo sharaxnaye macnahan kelmadda imika looga jeedi macnihii awal hore lagu macnayn jiray xidhiirka ka dhexeeya afraad alqariina ereyga kutusaya inaadan kelmadan ku macnayn karaynin macnaheegii rasmiga ahaa inaadan ku macnayn karaynin kolkaa hantaa qodob shantaa qodob daruuri bay u yihiin ardayga isticaaro fahan isleh inuu ogaado maxaan ku marka koobaad almustacaar waa ereyga la soo ergistay mustacaaru minhu waa kii laga soo ergistay mustacaaru lahu waa ka loo soo ergistay alcalaaqa waa xidhiidhka ka dhaxeeya labada macno alqariina waa asdaanta kutusaysa inaan macnihii xaqiiqada ahaa looga jeedi karaynin macnihii xaqiiqada ahaa inaana looga jeedi karaynin waxa kutusaya qariina la odhanaya tusaalaan ku siinaya haddaan idhaahdo ina macii asaxaaba daruur baa ila socota ina macii asaxaaba kelmaddaa asaxaab ah ee meesha ku qoran waa majaas iyadana haddaba mustacaar la odhanaya awi mustacaarkii shantii erey markaad imanka qiimaynayso asaxaab baa mustacaara mustacaarun minhugiina waa ayo kii laga soo ergistayna waa ayo waa daatu daatu saxaaba waxaa weeye daruuraha waaweyne cirkiga dhulka dhexdooda mara ee roobka sii daaya kuwa ayaa laga soo ergistay kolka waa daatu saxaabbaa mustacaaru minhuya yaa mustacaaru lahuya oo loo soo ergistay yaa iminka lagu macnaynaya maci saxaab saxaabbaa ila socda alkariim alkariim ama sayfu dawlka kaa doonta dheh alkariim shaksi deeqsiya ayaa iminka looga jeedaayo lagu macnaynaya mustacaaru lahugii weeye yaa calaaqa ah xidhiidhka ka dhexeeya waa maxay haddaba shaksigan deeqsigaa ah iyo daruurta caadiga ah xidhiidhka ka dhexeeya waa maxay waa almushaabahatu fi lkaram kelmadda mushaabaha aha ka tegin almushaabahatu fi lkaram waxay iska shabaheen xaggee xagga karamka iyo deeqda ayay iska shabaheen yaa qariino ah oo itusaysa kelmaddan saxaab ah inaanan daruurihii cirka uga jeedin maci kelimatu maci ka waran waaba macaygaa lagu leeyay anay la socotaabaa lagu leeyahe ma waxaad u malayn karaysaa kelimatu maci inaad ku macnayn karayso daruurtii ma daruurtaasaa kula socota tacarada lii waxa ii soo banbaxay asaxaabu daruur ayaa ii soo banbaxay waqad qafalna annagoo soo noqonayna faqultu qultu waxaan ku idhi ilayka hor dhinaciga mar baan ku idhi inna macii aniga macayga waxaa asaxaaba daruur kale daruur baa ila socota buu yidhi kolkaa aad daruurin inay socotaa daruur kale uma baahna wa qaala aakhar bilaadii wain jarat calaya casiizatun waqawmii wain dannuu calaya kiraamun bilaadii aniga waddankaygu wain jaarad cadaalad xumaba haygu samaysa calaya dushayda eh casiizatun qaalisana waddankaygu buu ku yidhi haba idulmiye eh oo cadaalad xumaba aan ka tirsada eh alla waddankaygu qaalisana wa qawmii aniga wain dannuu calaya habay igu qacan adkaadaane weligood yayna shilin ii dhiibine kiraamun laakiin haddana waa dad sharaf leh u fiirsa halkaa bilaadii aniga waddankaygiibuu ku yidhi wain jaarat calaya jawr iyo cadaalad xumabaha igu samaysee casiizatun cizi iyo waxay leedahay iyo sharaf ayay leedahay wa qowmi aniga qowmkaygu wain dannuu calaya haba iga bakhaylaane kiraamun waa ummad sharaf leh ereyga haddaba majaaskiihi waa bilaadii waddankaygu buu ku jawr baha igu sameeye waa qaali waddankan xukun baynu siinay jawr samaynah waddan cadaalad xumo ku kacaya baynu tilmaannay haddaba ma waddankaa cadaalad xumada ku kacaa mise dadka degan ayaa cadaalad xumada ku kacaa dadka degan baa cadaalad xumo ku kaca sow maaha markii waddankii aad cadaalad xumaan ka tirsanayaa aad leedahay waddanka cadaalad xumaan ka tirsanayaa markaaad leedahay ma waddanka laftiisaad cadaalad xumo ka tirsanaysaa mise dadka okay haddaba wadanka ugama jeedid wadankii ugama jeedid caadiga ahaa waxaad uga jeedaa wadanka ereygan wadanka ah waxaad uga jeedaa dadkii ku noolaa kolkaa halkaasi way isku dhex jiraanoo af carabiga waxaa la isticmaalaa arday u fiirsa in badan labada shay ee isku dhex jira sawmaadan arag labada shay ee isku dhex jira ka alla kaa doontaad qaadaniyo ka kalead uga jeedi haddaad aragto laba shay oo isku dhex jira laba shay oo isdhex dhaca haddaad aragto ama ka meesha dhexdhacayaad qaadani oo meeshiibaad uga jeedi iyo maxalkii ama waxaad maxalkaad magacaabi oo kii meeshan dhexdhacayay baad uga jeedi waxaad odhanaysaa waa xaaji dawaanku ogaayo reer berberaad ahayd ama reer gabiley baad ahayd baad odhanaysaa qofka xaggeed ku soo degtay hargeysa markaad timid ama xaggeed ku soo degtay burco markaad timid markaasaad waxaan ku soo degay he dee ninkan cali la yidhahdaan ku soo degay ma cali baad ku soo degtay hadda u fiirso cali baan ku soo degay buui cali baan ku soo degay macnihiisa haddii rasmi loo macneeyo oo inaad cali ku dul fadhiisatay cali miyaad ku soo degtood ku dul fadhiisatay baad u malayn cali baan ku soo degey war waa majaas cali baan ku soo degaydu waxaa looga jeedaa guriga cali baan ku soo degay halkaad ka odhan lahayd ilain cali dushiisa kumaadan degine gurigiisaad ku degtaye halkaad guriga cali baan ku degay aad ka odhan lahayd ayaad odhanaysaa maxay cali baan ku soo degay kolkaa haddaba cali iyo gurigiisa maxaa ka dhexeeya balbaadh or cali iyo gurigiisa maxaa ka dhexey way isdhex galaan dheh soo isma dhex galaan iskuma dhex jiraan kolka imika yaan magacaabay cali baan magacaabo cali baan kusoo degay baan ku idhi calina ugama jeeday maxalkii uu dhex deganaan jiraan uga jeeda kolkaa intaan xaaliga magacaabo ayaan maxalka u jeedi isna cagsibuu ka dhigay maxalkiibuu magacaabay maxalkii ayuu magacaabay wuxuu odhanayaa maasha allah war maanta gurigaa cali qada uu noo sameeyey ama gurigaa qada anu maanta ka cunnay war gurigu maqadu kuu sameeya ma guriga gurigu waa dhule waa dhul iyo gidaaree qadada sameeya mise dadka joogaa sameeya kolka waa majaas oo shayga isku dhex jira haddaad aragto weligaa wax isku dhex jira waxaa isku dhex jira waxaad magacaabaysaa kaa doonto ka kalena waad uga jeedi ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin cinda kulli masjidin masaajid maxaa looga jeedaa waa cinda kuli sala soo maaha kolkaa salaadii iyo masaajidku mayna isku dhex jirin kolkaa ilaah subxaanahu wa tacaala masaajidka ayuu magacaabay oo ah maxalkii wuxuuna uga jeedaa masaajidka masaajidkii loogama jeedee wixii masaajidkan dhexdhacayay ee salaadahabaa looga jeedaa cinda kuli masjidin ay cinda kuli salaatin salaad kasta usoo labista oo usoo xaragoodabaa lagu leeyahay majaaskani maaha shantii qodobeen kuu sheegayay ka baari mayside majaasalmursal baa isaga la yidhaha majaasalmursal majaasalmursalku way noo iman doonaayo waxoogaa war yaroo kaluu leeyahay isagu bilaadii aniga waddankaygu wain jaarat calaya jawr igu samayso iyo cadaalad xume eh casiizatun cizi bay leedahay wa qowmii aniga tolkay wa in dannuu calaya haba iga bakhaylaane kiraamun sharaf bay leeyihiin uu ka jawaabay alijaaba waa layliska horan soo macnaynaynay baa laga jawaabaya tamriinaat alkalimaatu kelmadaha allatii kelmadaha taxtahaa khaun kelmadaha hoosta hoose xariiqa ku sita waa cashirka soo socda ayaa kelmado hoosta ka xariiqani ay ku wada jiraan alkalimaatu kelmadaha allatii kelmadaha taxtahaa khaun hoosta xariiqa ku sita istucmilad waxaa loo isticmaalay kelmadaha maratan mar wa maratan mar kalena isticmaalan majaaziyan si majaaziya loo isticmaalay haddaba beyin waxaad caddaysaa ardayow almajaaziya ka majaaziga oo minhaa iyada ka tirsan maca dikri alcalaaqa adigoo calaaqada sheegaya waalqariina iyo qariinada lafdiyatan ama lafdiya ha ahaato aw xaaliyatan waxaa lagu yidhi kelmadaha soo socda marna xaqiiqo ayaa loo isticmaalay marna majaaz kow ka majaazkaa calaaqadeedana sheeg ereyga kutusaya dee xidhiidhka ka dhexeeya labada macno qariinadana sheeg qariinadu ama lafdiye ahaato ama xaaliye ha ahaato qaala almutanabi fi lmadiix mutanabiyoo ammaan samaynaya ayaa gabaygan tiriyey fa bikhaylin taad urudu ruuma canhum wa yowman bijuudin taad urudu lfaqra waljadba wuxuu ammaanayaa sayfudowla waxaa la yidhahdaa mutanabihaduuna jiri lahayn sayfudowle magaciisaba lama maqleen baa la yidhahdaa sayfudowla dagaaladii ee reer galbeedka ay ku wada jireen ayuu kolkaa halkan ku ammaanayay oo gabaygani uu ka tirsanaa fa yowman maalin maalmaha wakhtiga ka mid a ah, bikhaylin tikniko iyo fardo ayaa tadrudu ku eryataa arruuma reer galbeedka ayaad eryataa canhum xaggooga iyo muslimiinta xaggoogaad ka eridaa wa yowman maalin kalena bijudin deeqsinimo ayaa tadrudu ku eryataa alfaqra gaajada iyo waljadba abaarta wuxuu idhi ninkani laba maalmoodun buu leeyahay buu labada maalmood maalinna cadowgan caadigee muuqda ayuu farda ku eryadaa maalinna cadowga khatarta ee gaajada ah ayuu hee deeqsinimo ku eryadaa buu ku leeyahay kolkaa maalin kasta wuxuunbuu eryayaa weeyaan ummaddan wuxuunbuu ka eryayaa haddaba hoostayaa ka xariiqan bal halkaa eega tadrudu labadeeduba soo hoosta kama xariiqna haddaba labadaa tadrudu midna waa xaqiiqa midina waa majaas waa inay kala muuqdaan waxaa la eryanayaa wax suurtagala ah hadduu yahay xaqiiqaad ka dhigi waxaa la eryanayaa waxaan suurtagal ahayn hadduu yahayna majaas baad ka dhigi fa yowman buu ku yidhi maalin maalmaha ka mida bikhaylin fardo tadrudu ku eryataa aruuma reer galbeedka canhum xaggoogaad kaga iyo muslimiintan xaggooga wa yowman maalinta kalena bijuudin deeqsinimo ayaa tadrudu ku eryataa alfaqra gaajada iyo weljadba abaarta tamajaaskiisa idinma muuqato waa ta dambe sow maaha tadrudu lfaqra faqriga lama erye maa la eryaa faqriga lama eryo tadrududaa dambe ayaa majaasa haddaba waxaan kaa doonayaa alcalaaqa ayaan kaa doonayaa calaaqada ka dhaxaysa ayaan ka rabaa kelmaddaa iminka tadruduya uu inoo keenay iyo waxaa la doonaya bayna almacna alasli walmacna alxaqiiqi calaaqada ka dhexaysaan kaa doonaya maxay kula tahay kuma isku dayaya alcalaaqa bayna almacnayeyn kitaabkuna kolley wuu kaaga shaqaynaya oo xaggan hoose markaad eegto si fiican buu kaaga shaqaynaya adoon waxba shaqada kitaabka eegin calaaqada kuma ii sheegi karaa ardow aan macno ku siiyo calaaqada ii sheegi maysid haddaadan laba arimood ogaanin calaaqada iima sheegi kartid haddaadan laba qodob ogaanin labada qodob waxa weeye kelmadda xaqiiqadaa macnaheegii xaqiiqada ahaa ah wuxuu ahaan jiray hor tadrudu maxay ahaan jirtay eryo shay ahayd iminka waxa looga jeedo tadrudulfaqra marka layihi gaajaad eryanaysaa dee eryad loogama jeedo macnahan iminka looga jeedee majaasigana waa inaad ogaato waa tirtir gaajaad tirtiraysaa weeye ama aad baabaynaysaa weyaad fogaynaysaa kolka hadaba waa inaad calaaqadii imika sheegtaa ood eegtaa labada macno maxaa ka dhexeeya wargaajo tirtirka iyo iyo eryadka maxaa ka dhexeeya almushaabahatu fi libcaad sow maaha almushaabahatu he fi libcaad waxay iska shabahayaan in labadiiba dee la fogeeyo wax la tirtirayna waa wax la fogeeyey wax la eryadayna waa wax la fogeeyo la dheereeyey almushaabahatu he kolkaa waad fahamtaan umalaynaya calaaqada marka haddaba calaaqada waxaad sheegi kartaa markaad ogaato kelmadan macnaha majaasiga ah ay leedahay iyo macnaheegii hore ee xaqiiqiga ahaan jiray labadaa macno markaad isla hesho ayaad odhanaysaa maxaa ka dhexeeya markaasaad soo tuuri kartaa qariinada iyada ma arkaysaa qariinadii waa tee xaajaawe qariinadu qariinadu waa ereyga ku tusaya kelmaddan inaan macnihii rasmiga ah lagu macnayn karaynin maalintii hore waxaan idin idhi ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam dameer maydhanayaan soo maray kolkaa ximaarkaasi dameerkii la raranayey maaha baan idinku idhi oo qariinada diidaysaa waxa weeye maxay yaktasil fi lxamaam dee mid xamaam ku maydhanayo shaambosita ka war ma dameerkii caadiga ahaa baad umalayn inuu yahay mise waa nacas haye kolkaa ka waran haddaba qariinada halkanka sheega ereyga diidaya tadrududan in looga jeedo eryad alfaqra okay alfaqra baad culimaad tidhaahdeen waxaad ku waafaqsantihiin kitaabkeennanan haysanaa markuu ka shaqaynayo alfaqra odhanaya yaa akhi alfaqra maaha kitaabkeennani markuu ka shaqaynayo alfaqra buu kaga shaqaynaya alfaqra maaha iska daa wuxuu alfaqra yidhaaye qaacido qura oo qawaacidka balaaqada ama waafaqsana in alfaqra la yidhaha xataa ilan waxaa la odhan karaa waxna waxaa la odhan karaa culimmada isku khilaaftay oo kanna waa la yidhi kanna faqrigu sideebuu calaaqow noqon karaa laakiin waxaad tidhaahdaa jaclu lfaqri mafcuulan lahaa intaa ha ka tegin jaclu lfaqri mafcuulan lahaa faqriga maxaa laga dhigay kelmadda faqriihi maaha qariino laakiin ka dhigidda tadrudu ag ereyga tadrudu ah mid ku xidhan laga dhigay mid tadrudu ku xidhan baa laga dhigo mafcuul u ah ku xidhnidaa tadrudu ay ku xidhan tahay baa markaa qariino ah tadrududa horeba maan idhaahda waa majaas oon alfaqradaa dambe idhahda hadday alfaqra meel iska taagani uni ay qariino noqon karayso shay meel iska taagani xaaji qariino ma noqdo waxa weeye kolkaa mafcuulka dhigidda kelmadda faqri ah tadrudu looga dhigay mafcuulka dhigaasaa qariino ah laakiin faqri kelidii qariino maaha wad fahantaan u malaynaya فلا زالت الشمس التي في سمائه مطالعة الشمس التي في لثامه falaa zaalad ilaahay idankii kama zuusho ashamsu cadeedii ilaahay idankii kama zuusho allatii cadeedda fii samaa'ihi cirkiisa ku taallaa mudaalicata shamsi cadeedii inay la soo baxdo allatii cadeedii fii lisaamihi bartan ciridka u saarnayd wuxuu ku leeyahay adduunyada horta laba cadeedood baa ka soo baxa buu adduunka laba cadeedood ayaa ka soo baxa cadceedi waa cadceeddan bariga inooga soo baxda imika aynu filan doono ama waxoogaa yar ka hor soo baxday hadda cadceeddaa bariga ka soo baxdaa waa cadceedii la yaqaanay cadceedina waxay ka soo baxdaa ninkan la ammaanayo wejigiisaba weeye ama ciridkiisa ilkihiisu cadceed kaaga dhigay mar markuu afka kala qaado dunida cadceed baa usoo baxday buu kuleeyahay cadceed cadceeddaasi intay adduunyada nuur iyo faa'iido iyo intifaac u haysay ayuu ninkani hadduu afka kala qaado faa'iidadiisi iyo wixiisu ay kuu noqonayaan iyo iftiinkiisuba marka dunida labadaa cadceedood baa usoo baxa buu ku yidhi haddaba labadan cadceedood midina waa xaqiiqa midina waa majaas ee hoosta ka xariiqan waa inaad isku daydaa adigoon meel kale eegin inaad markaad beydka macnayso aad soo tuuri karto ta xaqiiqada ah iyo ta majaaska inaad si fudud u soo tuuri karto waa inaad isku daydaa falaa zaalad kama zuusho ashamsu cadeedii kama zuusho allatii cadeedii fii samaa'ihi cirkiisa ku taallay cadceeddaa cirkiisa ku taallaa ilaahay idankii kama zuusho mutaalicata shamsi cadaadii inay la soo baxdo allatii fii lisaamihi tii bartan ciridka ugu taallay wuxuu ku leeyahay haddaba cadceedda hore waa maxay waa xaqiiqo wey maadaama fii samaa'ihi la raaciyey dee cadceeddii samada ku taallay weeyaan cadceedda dambana waa maxay markaa waa majaas weeyaan haddaba majaas weeye ashamsuya calaaqada ma helaysiin yaa calaaqo ah ashamsudaa dambe xaqiiqadeedu cadeedda cirkay ahayd imikana waxaa looga jeedaa qof wadaa oo ama dhalaalaya qof wadaa ama wadia baa looga jeedaa oo iftiimaya haye maxay iska shabahaan almushaabahatu hee almushaabahatu fi diyaa weeyaan calaaqadu qariinada ay tusaysa waa maxay mudaalicat ashamsi shamsadaa dambe inay majaas tahay ay tusaya allatii fi liaamihi allatii fi liaamihi waa qariinadii markaa jaclu hadihi alkalima sifatan lishamsi kelmaddaa yaree sifada lagaaga dhigay halkana kitaabkeenu wuu iska odhanaya kelmadaas odhanayaae ha ka dhegaysanina culimo wa qaala waxaa kaluu yidhi caybun calayka turaabi sayfin fi lwaqa maa yafcalu samsaamu bisamsaami caybun calayka ceeb bay kugu tahay buu ku tura in lagugu arko bisayfin seef filwaqa dagaalka adoo sitaa ceeb bay kugu tahay niyow inaad seef qaadataaba maa yafcalu samsaam war seeftu maxay ku fali bisamsaami seef kale seefi seef maxay uga baahan tahay buui adaaba seefa buu yidhi haddaad adigoo dagaal tegaya seef lagugu arko intaasaa ceebba kuugu filan buu yidhi waayo adigiibaaba seefa buu yidhi oo cadowga haddii aad ku dhacdo dhex maraya oo kala goynaya maxaabad seef ku fali markaa ninkani wuu ammaanayayo qofkii uu ammaanayey dagaalyahanimadiisii iyo khatartiisii iyo raganimadiisii ayuu gebigiisuba inuu seef yar noqday oo af badan ayuu ka soo qaaday seeftaa yaree afka badani dee seef kaleba uma baahna oy iska ilaali buu yidhi markaa seefi seef uma baahne waa lagula yaabi seef seef sidata haddaad aragto kolkaa ninkani ninkuu ammaanayo waa sax ninka shirqoolka lala doonayana waxaa la yidhahdaa seefha qaadan hadduu nacas yahay wuu rumaysan karaa markaa seef caadiyuu ismoodayaa inuu yahay markaa seef caadiya ah inuu yahay dagaalkaa la odhanayaa bilaahuba tag way dhacday taariikhda inan in badan taariikhda ku aragteenoo jaliilo la yidhaa ayaa nin ay dumaashiye ahaayeen ayay doonaysa inuu libaax cuno inay dumaashiye ahaayeen ayay doonaysa inuu libaax cuno markaasay odaygeyga ayay horta ku dirtay faal baa u qabtay kolkaa ninkaa labiyo toban wiilay dhaleen ayaa loo faaliyeyo waxaa la yidhi ninkaasaa idin laynaya iska qabta iyagoo shirayay kusoo baxdo anaa idinka dilaya bay tihi kan dilaye maanta dee eh, boqorka walaalkii yahay ma taaban kartiine iska daaya markaasay tihi boqorkay ku dirtay gacanta boqorkaan ku dilayaabay tii walaalkii gacantiisaan ku dilayaabay tihi sheeko kasta way la timid oo ninkaan lagu dilo boqorkii wuu diidey walaalkay inaan dilaa waa waxaan marnaba i sheeko kaste oo dembiya oon la arag oon dunida ka dhicin bay tihi ninkaasi wuu ku kacay hadda kuma waa beri ninkani warba ma hayo waxanba ma ogaa markii dambe gabayaabu ninkani haayo gabadhani waxay isku dayday habku u gabyo inay eegto habku u gabiyo markii ay heshay ayay tihi gabay intay tirisay bay tihi ninkaasaa lahaa gabay aynaan dee ka warrami karaynin ayay tirinaysaa kolkaasay leedahay ha walaalkaa wey waa gabaygii walaalkaa dadku wuu ogyahay adun baan ogeyn aduun markii dambe gebagebadii dambe waxay ku tidhaa inuun hadduu walaalkaa uu adiga wanaag kula rabo waxaad tidhaa ceelkaa iga soo dhaami biyo waan xanuunsanayaay waa ceel libaaxu boqol boqol usuudu shara meeshii la odhan jiray boqol boqol buu joogaa markaasuu sefi c ku yidhi maalin intuu soo galay iyada meeshii khatarta ahayd baan maanta u kacayaa seefisi way ku qofshashay maa yafcalu samsaamu bisamsaami seefi seef maxay ku fali bay ma nacas baa tahay waar yaa seef lagugu arkin kolkaa eeg kan la waa lagu yidhaahdaa ka nacaska ee shirqoolka lala doonayna waa lagu yidhaahdaa markaa maa yafcalu samsaamu bisamsaami caybun calayka oy ceeb bay kugu tahay turaa in lagugu arko bisayfin seef in lagugu arko filwaqa dagaalka dhexdiisa maa yafcalu samsaamu seeftu maxay ku fali bisamsaami seef kale labadaa samsaam wa inagii soo tilmaannay culima magaca seef iyo afcarabiga laba boqol oo magac inuu leeyahay kolkaa dee maalin kasta waxaa laga yaabaa gabayada inaad aragto magac seefe ay leedaho horay aadan u jirin asamsaam waa magac magacyaanta seefta ka mida weeyi samsaam laba boqol oo magac ayay leedahay seeftu kolkaa labada samsaamee hoosta ka xariiqan midna waa xaqiiqa midna waa majaas keebaa si xaqiiqaa talow keebaa si majaasa bal hadalka aad u eega maxaad tidhaahdeen ka horaa majaasa ka dambena waa xaqiiqa mise waa cagsi ma cagsibaa haddaba idinkaa fahmi doonee aan macneeyo waxaad ogaataa marka lagu leeyahay seefi seef maxay ku fali labadan seefood way isqaadanayaan seefta xaqiiqada a badaa la geliyaa u fiirso katabtu bilam haddaan idhaa katabtu bialam haddaan idhaa badayaa la geliyaa shayga aalada ee wax lagu qabto ba baa la geliyaa afcarabiga mar kaste katabtu bialam shaygaa wax ku qorayo waa inaan maxay ka helaa ba haddaan qaactu bisikiin idhaa ka warran midi baan wax ku jaray ereyga aalada ee mar kasta isticmaalaya maxaan gelinayaa ba baan gelinayaa maa yafcalu samsaamu bisamsaami maa yafcalu samsaamu bisamsaami war imika ka warrama haddaba yaa majaasa ka horaa majaasa keeba xaqiiqaa ka dambaa xaqiiqaa samsaamkaa dambaa xaqiiqa maadaama bacdii uu wato ilan badii aalada ayaa ku jirte waa badii aalada culimo ad ila socotiin baan u malaynayaa samsaamka horea majaasa samsaamka hore ayaa majaaso dee waaba faacilba waad aragtaa yafcal inuu faacilkeegii yahay seefta kale faacil ma noqon karto qofkaa faacil noqonaya samsaamka dambena waa xaqiiqa ma heli kartiin haddaba samsaamka hore majaasnimadiisa horta calaaqada ma sheegi kartiin iminka waxaa looga jeedaa nin shujaaca ayaa looga jeedaa awal horena waxaa looga jeedi jiray maxay seeftii caadiga ahayd baa looga jeeday shujaac iyo seef maxaa ka dhexeeya almushaabahatu fi lmada almushaabahatu fi lmada ama almushaabahatu fi lqaطci wاlbati wاlmada waa mid kastiba waxbuu sidaa u kala dhigaya mid kastaaba waxbuu kala jarayaa kala jaridaasaa kolkaa la iskaga shabahay geesiguna waxbuu kala gooyaa seeftuna waxbay kala goysaa kolka almushaabahatu fi lmadaa ama almushaabahatu fi lqaطci wاlbat ayaa la iskaga shabahay qariinada ka warrama culimo asamsaam qariinadiisu maxay noqon kartaa ereygaa samsaama yaa qariinadiia waa jaclu samsaami faacilan liyafcal aacilka dhigidda hadda asamsaam faacilka dhigidiisa ayaa kolkaa maxay ah yafcal faacil looga dhigay ayaa qariinadii u ah qariinadiisiina noqonaysaa haddaad doontana halkaa qariinada xaaliyaad odhanaysaa welibana habkay ku haboon tahay qariinada noocan oo kalea ah xaaliya ayaa muctamada luqadda qariinada noocan oo kalea ah, maa yafcalu samsaamu bisamsaami waa xaaliyo xaaliyada ma garanaysin ereyga xaaliya qariinadu waa xaaliya marka lagu leeyay waa siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal xaaji siyaaqu lkalaam wa qaraa'in laxwaal habkay sheekadu ku socotaad ka fahmaysaa habka ay sheekadu ku socoto ayaad ka fahmaysaa markaa idactalla markuu bukoodo sayfu dawlati sayfu dawlo ictallat ilardu dhulkaa bukooda ama dhulkaa xanuunsada halkaa ma arkaysin inuu ka tegey xariiqii kaygu xariiqii wuu ka kitaabka ayar lala socdo inta badan berigii hore ardayda waan u tilmaami jiray dabcadaha saxdaa ah iyo dabcadaha kale iminka inta maalmooden kitaabkan idhi wax yaran waxbuu ka tegey kaasi wuu saxayaa weli dabcaddaa yari waxaan uga jeednaa ictalla sayfu dawla iyo ictallatilardu waxaa la doonayay labada ictalla in hoosta laga xariiqo sidii cunwaanku inoo ahaa waxay ahayd kelmadaha dee xaqiiqada iyo majaaska soo noqnoqonaya hoostaa laga xariiqayaa baynu isku ogeyn id markuu bukoodo sayfu dawlati sayfu dawla markuu bukoodo ictalat ilardu dhulkaa bukooda adduunkuba wuu bukoonaya sayfu dawla hadduu bukoodo adduunkuba wuu bukooni kolkaas saasuu u dhigayoo sayfu dawliya adduunkii ayuu adduunkuba inuu sayfu dawlo taabicu yahay buu ka dhigaya markaa ammaantiisiibuu ku fogaaday labada ictalo yaa xaqiiqa yaase majaasa ictalada hore waa maxay waa xaqiiqa ictalada waa majaas labada ictalla ta horena waa xaqiiqa ta waa majaas waa sax weeyi culimo waxaynu u baahannahay haddaba halkaa ah, waa majaas baynu nidhi sax weeyi inaad ogaatiin calaaqada ku jirta iyo qariinada ku jirta labadaba dee horta kolley kitaabku inooga shaqaynaya inkastoon halkan ugu yar baydhay meelo badan kitaabku si uga shaqeeyey si maaha looga raalli noqon karo ama ragga balaaqadu ay ka raalli yihiin ma aha kolka waa inaad qariinada iyo calaaqada labadaba aad la soo baxdaa ictallat alardu ereyga majaaskii waa kee labada ictalla ka hore waa xaqiiqa baynu nidhi ka dambena waa majaas culimo dariiq kalaa lagaga shaqayn karaayo cashiraanteenna inoogu iman doontaa ictallada hore waa xaqiiqa ictallada dambena waa xaqiiqa haddaan doonno maxaan ku idhi labadii ictallaba waa xaqiiqa majaasku ardada ayuu ku jiraa baan karnaa markaa ardada ereyga ardada ma arkaysa ardada ayuu majaas ku jiraa waxay lamid tahay walamaa sakata can muusa alqadab oo kale walamaa sakata can muusa alqadab walamaa sakata markuu ka aamusay an muusa alqadab cadhadii cadhadu may aamustaa ereygan cadhaa insaan lagu shabahayaa sow maaha kolkaa halkaas oo kale wey haddaa la soco ictallada horena waa laga dhigi karaa oo khalad maaha kitaabkeennu hadduu ictallada hore ka dhigo khalad ma jiro oo walamaa sakata can muusa alqadab waxa iyada lafteeda la odhan karaa sakatada ayuu ku jiraa isticaara oo waxa lagu shabaxay baynu odhanaynaa maxay walamaa sakata an muusa alghadab waxaynu odhanay sakata bimacnaa intaha wuu dhammaaday ama gebagabaa lagu shabahayaa baynu odhan karnaa horda kuu ku shabaha eegna kitaabkeennuna kuu kaga shaqeeyo sax wuxuu ka soo qaatay inay majaas tahay ictalla oo ardadiibuu markaa iska daayey ardadii ayuu iska daayey markaa sax idactalla markuu bukoodo sayfu dawla ninka sayfu dawlo la yidhaah ictallad waxa bukoonaysa alardu dhulka ayaa bukoonaysa qofku haduu bukoodo horta maxaa ku dhaca xanuunkan caadigaa qofku markuu bukoodo maxaa ku dhaca nidaamkiisao dhan isoma khalkhalo nidaamkaagii caadiga ahaayoo dhan iso khalkhali maayo nidaamkaagii caafimaad nidaamkaagii shaqo nidaamkaagii waxaagii o dhan khalkhali maayo waa waxyaabaha laasimka ka ah xanuunka ayuu kan jiraa ictalat ilardu marka lagu leeyahay haddaynu ictalada aynu ka dhigno ictalada haddaynu ka dhigno majaaz waxaad odhanaysaa dhulku ma bukoodee fasaadkaa laakiin ku bata beentaa badato oo bato oo bato oo waxyaaba dilkaa bato oo dhib dhan baa kasoo kordhaya ummad dhulku dhulku markuu buko aad leedahay kolka intishaarulfasaad baa ku dhaca fasaadka iyo xumaha ayaa ku faafa haddaba waxaa lagu leeyahay intishaarulfasaadka iyo ictilaalka maxaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya ad umalaynaysaa markaa ya ikhtilaalu nidaam baa ka dhexeeya ikhtilaalu nidaam nidaamkii oo meesha ka baxa ayaa ka dhexeeya kolkaa calaaqada waxaad ka dhigaysaa ikhtilaalu nidaam almushaabaha baad ka dhigaysaa horta calaaqo oo dhan mushaabaha lagu bilaabaa almushaabahatu biikhtilaali nidaam mid kasta nidaamkiisii saxda ahaabaa lumaya qariinada ma xasuusantihiin adaba ictallada dambe inayna ahayn xaqiiqa qariinada i tusaysa waa tee waa jaclu lardi faacilan liictallad jaclu lardi faacilan liictallad idactalla markuu bukoodo sayfu dawlati ninka sayfu dawle la yidhaahdaa ictallad waxa bukoonaysa alardu dhulka ayaa bukoonaya wa qaala abu tamaam wuxuu yidhi firasaa baroordiiq isagoo samaynaya abu tamaam oo baroordiiq la imanayaa isna gabaygan tiriyey wma maata xataa maata madribu sayfihi min adarbi wactallaat calayhi ilqana sumru nin baa geeriyooday markaasuu yidhi wamaa maata ma dhiman buu yidhi ninkani xataa maata ilaayuu dhinto madribu sayfihi barta yare afka ayaa madrib la yidhaahdaa wamaa maata ma dhimanin ninkani xataa maata ilaayuu dhinto madribu sayfihi seeftiisa afkeegu ilaayay dhimato min adarbi siduu cadowga ugu garaacayey ayay seeftii afbeeshay wactallat calayhi waxaa xanuunsaday alqanaa warmihii assumru wada casaanka ahaa warmihii cascasaana ilaayay bukoodaan ma dhimanin buu ku leeyahay ninkani la soco haddaba waxaad ogaataa nin geesiya buu ku yidhi oo dhintay war ninkani ma dhimane horta hubkiisii baa dhintay buu ku leeyahay xaqiiqda waad haysaa lama dileene bilaaseef buu noqday buu leeyahay maxaa talow bilaaseef ka dhigay dagaal buu tegeybe waxaa bilaaseef ka dhigay seeftiiba ka afbeeshay siduu cadowga ugu garaacayey uu ugu garaacayey uu ugu garaacayay ayuu afkii seeftu soo laabantay markaasay kuwii dambe seeftu ka qaban weyday markaasuu saa u geeriyooday buu ku yidhi wamaa maata ma dhiman xataa maata ilaayuu dhinto madribu sayfihi seeftiisa afkeegu ilaayuu dhinto min adarbi siduu cadowga ugu garaacayay oo wactallad ay bukooto calayhi dushiisa alqanaa warmihii asumru casaanka ahaana ay wada bukoodaan haddaba xaaji waxaad eegaysaa majaasiye kalaa beydkaa ku jire labada hoosta ka xaiiqanun inooga shaqee labada hoosta ka xaiiqan keliya ka shaqee yaa xaqiiqa ayaase majaasan labada hoosta ka xaiiqan maatada hore waa maxay waa xaqiiqa maatada dambena waa maxay waa majaas waa sax weeyi labada maata kolkaa mawdku dhimashada waa la garanaya somaa mufaaraqatu ruuxi liljasad baa la odhan jiray ama mufaaraqatu ruuxi can iljasad waa jidhka iyo naftu marka ay kala dhaqaaqayaan ilan ilaahay inaga murakab buu inaga dhigaye sow ma lamaanin ma mufrad baynunaha mise murakab ya war murakab baa tahay dadaada ma tahay ilaahay baa waxdaaniyada loo ogol yahay adigu murakab baa tahay waa jidh iyo naf laysku geeyey baa tahay kolkaa naftuna waa samaawi oo ilaahay samooyinka waa ka u qaada oo dee waxyigaa samaawiga abay ah ku nooshahay jidhkaaguna waa ardiyo wixii dhulka ka soo baxa buu ku nool yahay waxaa dhulka kaaga soo baxa ee beriisle ee cunto leh ayuu jidhkani u baahan yahay haddaba waa cadaalad xuma baa la yidhaahdaa haddaad jidhkaaga u kala eexato maadaamood adigu murakab tahay haddaad ka warran ardiga uun xoojiso haddaad cuntaduun badsato ka warran ood jidhkana ka naaxda ka naaxda ruuxdana aad ka dhuubato dhuubato ka warran oo ruuxdana dee quudkeegii siin weyda ilen waa masaajidii iyo qur'aankii iyo cibaadadii iyo samaawi bay ilen iyadu ku nooshahaye kole waxaad ogaataa mawdka waxaa loo yaqaanaa mufaaraqat ruuxi liljasad baa ladhaha ama mufaaraqat ruuxi can iljasad baa ladhaha naftu marka ay jidhka ka tegayso ama ay ka dhaqaaqayso wamaa maata ma dhiman xataa maata sayfi maatadaa dambe maxaa looga jeedaa markaa haddaba maatada dambe maxaa looga jeedaa culimo maxaa looga jeedaa seeqtu markay afbeesho waa sax weeye haddaba maxaa ka dhaxeeya geerida iyo afbeelka maxaa ka dhaxeeya almushaabahaatu fii cadami nafci ar nin dhintay ma waxba kuu qabanaya seef afbeeshani waxbay kuu qabanaysaa miyaynay iskaga shabihin xagga faa'iida la'aan mayna iska shabahayn markaa mushaabahaat haye qariinada yaa soo saari karaya markaa wamaa maata xataa maata madribu sayfihi yaa soo saaraya ma jaclu lmadribi faacila limaata sax weeye wamaa maata ma geeriyoon xataa maata ilaayuu geeriyoodo madribu sayfihi seeftiisa afkeegu min adarbi siduu ugu garaacayay cadowga oo wactallat calayhi ay ku dul xanuunsato alqanaa warmihii asumru maariinka ahaa kaana khaalid bin waliid wuxuu ahaa idaa saara markuu socdo saara nasru guusha ayaa soconaysay taxta liwaa'ihi calankiisa hoostiisa xaaji ka warran halkana waxaa lagu yidhi khaalid bin waliid waa la garanayaa radia allaahu canka ya khaalid bin waliid khaalid bin waliid saxaabigaa guusha isagaa loo soo qaataa wuxuu ahaa nin kaartooyinka aad iyo aad u dhameeyey buu ahaa ama khatar ku ah kaana khaalid bin waliid wuxuu ahaan jiray khaalid bin waliid idaa saara markuu socdo saara nasru nasrigu kii uu socdo taxta liwaa'ihi calankiisa hoostiisa u fiirso weligii dagaalu galay lama jebinin baa la yidhahdaa khaalid xataa gaal iyo islaam intuu ahaa xataa intuuna islaamin waynu garanaynaayoo dagaalkii uxud dee saxaabada gruubkiisii meel ba'an bay kala soo dhaceen inkastoo dagaalkaa bilowga horena gaalada la jebiyey gebagabadiina dee la garanayo siduu ku dambeeyey laakiin intii dhexe waa la garanayaa waa gruubkii khaalid watay unbu ahaa gruubka wixii saxaabada ku sameeyey khaalid bin waliid isaga guusha marka la sheegayo inta badan lagama taga ninkaa kaana khaalid binu weliid wuxuu ahaan jiray khaalid binu weliid idaa saara markuu socdo saara nasru nasrigiiyo guushu kay socdaan taxta liwaa'ihi calankiisa hoostiisa maalin buu la dagaal tegey ciidan aan tiro badnayn markii muslimiintu dee saxaabadu ay calanka jihaadka wadeen islaamkuna oo afarta geesood ee dunidaba iyo afarta dacalba ugu faafayey isagoo ciidan yar wata ayay niman aada uga tiro badan isheleen laakiin nimankan muslimiintu waa janna doonayaalo niman laabanaya maaha khaalidna wuu wataayoo kaartooyin oo dhan uu dhameeyey markii laysdaaliyey nimankan gaalo waa nin isle noolow ha noolow kana dili markii ay isku daaleen ee dee muslimiintiina intii la doono laga tiro badan yahay ayuu khaalid u yeedhay muslimiintii wax kale ma samaynine aagbedelunbuu sameeyey gruubkii halkaa ka dagaalamayey unbuu soo qaadayoo guruubkii halkan ka dagaalamayey unbuu halkan geliyey kii halkan ka dagaalamayeyna wuu qaadayoo kii kale halkan ka dagaalamayey unbuu geliyey dee raggu way rag seef ku dagaalamayaae raggii shalay iyo xalay dagaalamayseen iyo maanta oo dhan ee dharkiinna iyo midabkiinna wada geranaya idin arkayey rag kalunbaa ku soo baxay oo dhar kale xidhan gaaladii halkii bay ku jabeen waxay idhahdeen gurmad horlaa soo gaadhay raggii intii inala dagaalamayeyna weli dagaalkaba kaasoo mayna soo gelin ragganna waa rag cusub bay yidhaahdeen halkii bay ku jabeen kolkaa waxaa jira kaartooyinka ninkaasi khatar buu ku qabay wamaa maata ma geeriyoon xataa maata afwan kaana khaalid bin weliid wuxuu ahaa idaa saara markuu socdo saara nasru nasriga iyo guushu kay ay socdaan taxta liwaa'i labada saare xaaji kala dooro saarada hore iyo saarada dambe teebaan xaqiiqo ka dhigaa teebaan se majaas ka dhigaa maxaa tidhi ta horaa xaqiiqaa ta dambana ta dambe maxaad majaas uga dhigteen markaa maxaad tidhaahdeen sax wey waa qariinadii waa si fiican wey wuu ka shaqaynaya kitaabka laftiisu si fiican buu ka shaqaynaya haddaad eegtiin wax khalad igama muuqdo intan dambeba inuu kitaabku sax inooga shaqaynayaa la moodaa saarada hore waa xaqiiqa waayo faacilkii baa khaalida khaalidna waa nin socon kara saarada dambena waa majaas waayo nasriga ayaa faacil laga dhigay waa qariinadii markaa ka dhigidda nasriga faacil mulaazama mid kasta guusha ayaa laazimaysa markaa banayta buyuutan caaliyaatin waqablahaa banayta fakhaaran laa tusaama shawaahiqu waa abutamaan baan filaya dagaalkii banaayo yurub lagula jiray ayuu tiriyey ninkan inuu abutamaam ahaa baan u malaynaya ma huba laakiin banayta niyo waxaad dhistay buyuutan guryo ayaad dhistay aaliyaatin aad u dhaadheer alla maxaad meesha dabaq ka taagtay buu yidhi qasrigii la jiray ma garanayseen alxamraa gabaygan qasrulxamraa buu ku soo baxay waxa gabayaagu waxawey dagaal bacan oo muslimiinta iyo gaalada ku dhex buu ahaa kadibna qasrulxamraa waxaa loogu bixiyey qasruxamraa waxa sawirka meesha inta dhiig ee ku daadatay ayay gebigiisiiba qasri yaroo wada dhiiga ayay meesha sawirteen inuu ka dhisan yaho dabaa dabaq yaroo wada dhiiga oo tiirashiisuna mayd iyo ay ka kooban yihiin iyo dhaawac rag ay ka kooban yihiin markaasuu yidhi warni dabaq ranjigiisa caddaanuu yahay ama midab baanu arki jirnay casaankan talow daruurta ku da'day waa maxay buu odhanaya dhexdiisa daruurtaa yaree cas dabaqan ku da'day maxay ahayd markaasuu ku odhanayaa dhinacna cadaan buu ka sawiranaya inuu kaga jiro dhinacna casaan inuu kaga jiro waa dhiigga ragga iyo maskaxda aadamaha ayaa ku da'day buu ku leeyahay markaa banayta waad dhistay buyuutan guryo ayaad dhistay guryaha oo caaliyaat inaad u dhaadheer wa qablahaa kuwaa ka horna banayta waxaad dhistay fakhaaran sharaf laa tusaama aan tartan lala geraynin shawaahid dhuuteeda dheer labada banayta ta waa xaqiiqa ta dambena waa majaas ilan sharaf baa la dhisaya ta dambe in sha allahu tacala halkaa hainoogu joogo wallahu aclam